bsm illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin alibtidaa mubtadaun zaydun wcaadirun khabar in qulta zaydun caadirun man ictadir waawalun mubtadaun wahaani faacilun agnaa fi asaarin daani waqis wakastifhaamin innafyu waqad yajuusu naxwu faa'izun ulu rashad wthani mubtada wada lwasfu khabr in fii siwa lifraadi طibqan istaqr warafacuu mubtada'an bilibtida kadaka rafcu khabarin bilmubtada wاlkhabru اljuzء اlmutimu اlfaa'ida kallaahu barun wاlayaadi shaahida wmufradan yaأtii wayaأtii jumlah xawiyatan macna aladii siiqat lah wain takun iyaahu macnan iktafaa biha ka nudqi allahu xasbii wakafaa wاlmufrad اljaamidu faariqun wain ishtaqa fahuwa duu damiirin mustakin alibtidaau hada maxaluhu wamabxauh mubtadaun zaydun lafdiga zayd a mubtadaun mubtada weeye wa caadirun caadirna khabarun khabar weeye in qulta waa haddii aad tidhaahdo zaydun caadirun man ictadar wa awalun kan horaa mubtadaun mubtadaah wa haani kan dambena faacilun faacil weeye faacilka oo aghnaa mubtadaha kaafiyey fii asaarin daani miithaalka iyo wixii ee dhexdii ayuu ku kaafiyey wa qis miisaalka qiyaaso wa ka stifhaamin wannafyu nafyigana ka stifhaamin istifhaam ayuu la mid yahay waqad yajuusu inuu bannaanaadaa surowdaa naxwu faa'isun ulurashaad inay bannaanaataa surowdaa waxaan ku soo jirnay oo musannifka uu soo dhammeeyey raxmatullaahi calayhi alaxkaamu lifraadiya wax loo yaqaano naxwada waxay ka hadashaa laba arrimood arrin waxa weeyaan alaxkaamu alifraadiya kelimada gooni ahaanteeda in looga hadlo arrinka labaadee naxwada ay ka hadashaa waa alaxkaamu altarkiibiya axkaamta taraakiibta ku saabsan jumlooyinka la dhiso axkaamta ay leedahay wuxuu ka soo baxay alaxkaamu alifraadiyatu axkaamtii kelimada goonni ahaanteeda looga hadlayey waxaana soo sheegnay alaxkaamu alifraadiyatu saddex muqadamo ayuu ka dhigay muqadamadii hore ee alkalaamu wamaa yata'allafu minhu ayuu uga hadlay waxayna ku saabsanayd kalaamun kelimun kelimatun qowlun iyo kelimatun aqsaamteeda iyo qayb walba calaamada lagu garanayo muqadamada labaadee uu ka soo hadlay waxay ahayd almucrabaatu kelimadii saddexda ahayd ismun ficlun xarfun mucrabaat iyo mabniyaat waxyaabaha mucrabaadka iyo waxyaabaha mabniyaadka ah iyo alicraabu aqsaamu licraabi usuulu licraabi nuwaabu licraabi iyo mawaadicdii ay gelayeen muqadimadii labaad ayuu oga soo hadlay muqadamadii saddexaadna wuxuu oga soo hadlay musanifka raxmatullaahi calayhi ismiga khaas ahaan ayaa wuxuu u qaybiyey laba qayb macaarif iyo nakiro macrifatun nakiratun iyo mid walba tacriifintii iyo wixii qaybsami karoo la qaybiyo qayb walbana goonnidii looga hadlo nakiro in la tacriifiyo iduma qaybsantee tacriifkeedii ayuu kaga tegey macaariftuu qaybiyey oo lix uu u qaybiyey lixdaasi mid walba baab in looga hadlo ismigii yaa yaaulmutakalim loo idaafeeye allailaaha kaasuusan ka hadlin kaana baab goonni ayuu ku keeni doonaayo wuu soo wadaa shantii kale ayuu ka hadlay mudmar iyo caalam ismul ismi mawsuul ismigii alwate ayaa u dambeeyey macaarifta ayuu sidaa uga hadlay halkaana waxaa ku dhammaaday saddexdaa muqadima oo mufradaadka uu uga hadlayey kelimada goonni ahaanteeda uga hadlayey halka wuxuu ka bilaabayaa alaxkaamu altarkiibiyatu tarkiibka axkaamta ay leedahay taraakiibtana laba qeyb ayay u qaybsantaa oo keliya ismiyatun ficliyatun jumlooyinka dhismayaa waa jumla ismiya ama jumla ficliya wasad wax la yidhaahdaa ma jiro waayahay jumlooyinka labadaa qeyb u qaybsamay ismiyatun ficliyatun musanifka wuxuu ka bilaabay jumladii ismiyada ahayd mubtada iyo khabar wuxuu ku wadaa marfuucaat lasmaa mubtada iyo khabar ayaa u asalsan waxyaabaha kalena mubtadaha iyo khabarkay ka dambeeyaan sidaa ayuu u jeedaa asagu taa waxaa khilaafsan madhab sidaa garamarsanoo ibnulxaajib nin la yidhaahdo u wato oo wuxuu leeyahay ibnulxaajib marfuucaat lasmaa faacil ayaa u asalsan qolo walbana waxbay ku tawjiihinayaan musanifka iyo kooxdiisa waxay ku towjiihinayaan mubtada iyo khabar inay u asalsan yihiin mubtadaah waa mabduuun bihi hadalkaa lagu bilowdaa isagoo waxba laga hormarin ayaa hadalka lagu bilowdaa ku bilaabashadaa lagu bilaabanayoon caamil laga hormariyo lagu hadlay usan jirin ayaa dalaale waxay daliil iyo calaamad u tahay asal inuu marfuucaadka u yahay ibnu xaajimiga kooxdiisana waxay leeyihiin mubtadaha caamilka ku camalfalaya waa caamil daciif oo macnawi ah mar hadduu caamili daciif ay ah yahay isla markaana la nasakhayo naasikh hadduu yimaado la nasakhayo waxaa ka asalsan caamil lafdi ah ismiga uu ku cabalfalayo waa faacili isla markaana aan la nasakhi karin waxyaabahaasay ku kala towjiihinayaan musanifka mubtada iyo kabar khabar uu soo wadaaye mubtada si khaas ahaaneed uusan tacriifinin miiaal laba miiaal ayuu sameeyey labadaa miiaal ayuu icraabay icraabka labadaa miisaal uu icraabay ayaa xaddii mubtadaha iyo khabarka shamlinaya kulminayaana wuxuu icraabay zaydun caadirun iyo asaarin daani labadaa miiaal ayuu icraabay labadaa miiaal wuxuu kugu tusinayaa mubtadaha laba qayb ayuu u qaybsamaa mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu marfuucun sadda masada alkhabar mubtada khabar qaadanayo khabarka ha laga xadfo ama ha u joogo iyo mubtada aan khabarba u baahnayn marfuuc isaga uu rafcinayuu qaadanayaayo faacilnimo ama naa'ibulfaacilnimo uu ku rafcinayo marfuucaasi ayaana ku filan khabarna uma baahno waayahay zaydun caadirun wuxuu ku tusaalaynayaa mubtadihii khabarka u baahnaa una icraabayo wuxuu yidhi zaydun mubtada weeye caadirunna khabar weeye waa mubtada khabar u baahan asaarin daanina wuxuu ku miaaliyey mubtadihii marfuuca ku kaaftoomayey khabarna aan u baahnayn asaarin alhamzatu lilistifhaam saarin waa ismi faaciloo min saraa ka yimid saraa macnaheedana socodka habeenka la socdo iyo guureynta la yidhaahdaa daanina waa faacilkiisi saarin ismi faacil weeye daanina waa faacilkiisi saarin waa mubtada mubtadaha marfuucnin baa lagu yaqaanay carabatu rafcada damatu muqadaratun cala lyaai lmaxduufati liiltiqaa'i saakiniin asluhu saariyuun buu ahaa yadii ayaa damaha laga qaaday tanwiinkii oo reeban iyo yadii oo reeban ayaa kulmay iltiqaau saakineyn yadii ayaa la xadfay tanwiinkiina yada wixii ka horreeyaa la saaray saariyuun buu ahaa aanina waa faacilkiisii faacilka ayaana ku filan mubtadaha marfuuc qaadanayo islamarkaana khabar aan u baahnayn ee marfuuca uu ku filan yahay saddex shari mubtadii laga helo wey cinda aljumhuur awalan mubtadaha wasfi caamile waa inuu yahay wasfi camalfalaya waa inuu yahay shari wey shardi labaad ictimaad waa inuu haystaa shardi saddexaad marfuuc daahir ah ama damiir baaris ah waa inuu rafciyaa isla markaana ku kaaftoomaa waxa kale waa inuusan u baahnin saddexdaa shardi ayaa la shardini mubtadaha waa inuu wasfi caamil yahay wasfi camalfalayo ismi faacil iyo ismi mafcuul amilatu lmubaalaqa sifa mushabaha loo jeedaa ismu tafdiilla wuu ku jiraa qolaale wasfiga ictimaad waa inuu haystaayo wax laga hormariyuu cuskadaa waa inuu haysta shardi labaad wey shardi saddexaad ismi daahira waa inuu rafciyaa wasfiga ama damiir baaris oo munfasil eh waa inuu rafciyaa islamarkaana ku kaaftooma saddexdaas shardi mubtadihii laga helo marfuuciisa ayaa ku filan khabarna kaga filan ictimaad maxaa noqonaya ictimaad nafyi iyo istifhaam nafyi in laga hormariyo la yidhaahdo maa qaa'imun azaydaani maa madruubun alcamraani ama istifhaam in laga hormariyo raagibun anta can aalihati ya ibraahiim la yidhaha raagibun mubtada weeye antana raaqibka ismiga faacil faacilkiisii faacilka ayaana masada masada alkhabar ahoo khabarka meeshiisii buuxiya khabarna uma baahan waayahay sidaa jumhuuru naxwiyiin khaasatan basriyiin oo akhfash laga reebay madhabkoodii baa sidaa kuufiyiin iyo akhfashoo isla socda akhfash basriyiin weeye laakiin kuufiyiin buu iyo kuufiyiinoo wada socdaa waxay leeyihiin wasfiga mubtaduu noqonayaa bilaa ictimaadi isagoon ictimaad haysanin ayuu mubtado noqon karaa waa meesha uu leeyahay waqad yajuuzu naxwu faa'izun ulurasha oo ismi faacila wax ictimaadu laga hormariyey nafyiyo istifaamidna uusan jirin mubtado in laga dhigo marfuuciisana uu ku kaaftoobo wax dhici kara weeye akfash iyo basriye ee kuufiyiin ayaa madhabkaa wata madhabkaana wuxuu ka tolmayaa insha allahu tacaala baabu eh, eh, icmaal ismilfaacil ayaan ku arki doonaaye ismiga faacil marka uu camalfalayu laba u qaybsamaa al inuu wato inuusan wadanin al hadduu wato silatu al u noqdo ismiga faacil ismiga mafcuulna waa la mid bilaa shartin ayuu camalfalay wain yakun silata alfa fi filmudi wagayrihi icmaaluhu qadurtudii buu dhihi doona yacni mar hadduusan al wato bilaa shardin ayuu camalfali al hadduusan wadanin laba sharti ayuu wasfiga ku camalfalaa cinda aljumhuur labadaa shari waa ictimaad inuu haysto macnihiisana maadi noqonin labadaa sharti ayaa loo shartini labadaa shartina waxaa loogu shartinayaa camalfalka mafcuulun bihi uu nasbinayo rafcinta faacil uu rafcinayo faacilkaa laba loo qaybini faacil daahira inuu rafcinaya iyo faacil damiir mustatir inuu rafcinayo faacil daahire hadduu rafcinayo ama damiir baarize uu rafcinayo damiirka baarisna laazim waa munfasil hadduu rafcinayo hal shardi ayaa loo shardinay shardigaana waa inuu ictimaad haysto macnihiisa maadi waa inuusan noqonin looma shardinayo waxaa loo shardinayaa ictimaad waa inuu haysto nafyi iyo istifhaam iyo waxwaa in laga hormariya shardigaas ismi daahire marka uu rafcinayo wasfiga loo shardinayo alle uusan wadanin shardiga ictimaad waxaa shardinayaa jumhuuru lbasriyiin akhfash laga reebay kuufiyiinoo dhan iyo akfash shardigaa ma shardinayaan shardigaa mar haddayan shardinaynin ismiga faaciloon alwadanin rafcinta ismi daahire uu rafcinayo haddayan u shardinaynin macnihiisa waxaan u jeedaa ictimaad waa inuu haystaa haddayan u shardinaynin mubtaduu noqon karaa bilaa musawiq meesha ayay ka keeneen oo waxay u jeedaan maadaama uu faacil rafcinayo bilaa ictimaadin faacilkiisa wuu ku kaaftoomi mubtaduuna noqonaya sidaa ayay ku wadaan ismiga faacil rafcinta damiir mustatire uu rafcinayo ama ku tacalluqida jaara majruur iyo daraf iyo ay ku tacalluqayaan waa bilaa shardi wax loo shardinayaa ma jiro walaa ictibaad baan loo shardinaynin walaa macnihiisa maadi waa inuusan noqonin baan loo shardinaynin bilaa shardin iyuu ku camalfali karaa damiir mustatira daraf iyo jaar iyo majruur inay ku tacalluqaan xaali iyo tamyiiz inuu nasbiyaa waa bilaa shardin waka ee wasfiga marka uu ku kaaftoomo marfuuciisa mubtada inta uu noqdo marfuuciisa uu ku kaaftoomo aqaa'imun azaydaani weeye jumluu ku xisaaban yahay jumla ismiyuu ku xisaaban yahay oo qaa'imun mubtada weeye azaydaanina waa faacilkiisii jumle ismiyaana lagu xisaabi mawsuulkii aan soo marnay waxaa ka mid ahaa al mawsuulaadkay ka mid ahayd al waxaa lagu silayni jiray sifa sariixa sifo sariixa al marka lagu sileeyo oo addaaribu la yidhaahdo daaribkaa ismigaa faacil iyo faacilkiisa jumla lagu xisaabayaayo jumla ficliya xoogooda iyo qabaano jumlo ficliya ahaan ayaa loo xisaabay labadaa jeer wixii aan ahayn wasfi iyo marfuuciisa hal ismi mufrad ayaa lagu tiriyaa wasfi iyo marfuucii labadaa jeer wixii aan ahayn hal ismi mufrad ayaa lagu tiriyaa alwaصfu maca marfuucihi kalmufradi ila ida istagnaa bihi can musnadin ow silatan lialtaa fafiihima yakunu fii quwati ficlin fafhaman alwafu maca marfuucihi wafi iyo marfuuciisoo wada socdaa kalmufradi hal ismu mufrad bay la mid yihiin ilaa ida istagnaa inuu kaaftoomo wasfiga mooye bihi marfuuca uu ku kaaftoomo can musnadin khabarna uu ka kaaftoomo aw ataa silatan lial al sila inuu u noqdo mooye fa fiihimaa labadaa jeer dhexdooda yakuunu fii quwati ficlin yani jumlo xooggeedu yeelanayaabuu ujeedaaye fafhamayn garo zaydun lafdiga zayd a mubtadaun mubtada weeye wa caadilun caadirna khabarun khabar weeye in qulta wa haddii aad tidhaahdo zaydun ninkii zayd ahaa caadirun nin u cudurdaaraya weeye man ruuxii ictadara cudurdaarto zaydun mubtada caadirun khabar caadil ismi faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacil wayansib lmafcuul wafaaciluhu damiirun mustatirun fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu cala zayd man mafcuulun bihi mamnuuc cala sukuun fii maxali nasbi ismu mawsuul laa yatimu macnahu ilaa bisilatin wacayd ictadara jumladeedaan lagu silayni maxalu shaahidka zaydun caadilunta weeye isagu uu jeedo man ictadarada dambeed beydku ku tamimaya wa awalun midka hore ayaa mubtada wa awalun mubtadaun wahaanida wuxuu ku wadaa asaarin daani ee zaydun caadilun tahay ha u qaadanin asaarin daanida dambuu icraabi hay wa awalun kan horoo saarinta ah ayaa mubtadaun mubtadaah wa aanii kan damboo daanida ana faacilun faacil weeye faacilka oo aqnaa mubtadihii kaafiye oo khabarka kaafiye fii asaarin kuwa soconaya miyaa kuwa guuraynaya miyaa daani labadani dhexdeeduu ku kaafiyey asaarin alhamsatu lilistifhaam saarin mubtada daanina waa faacilkii sadama sada alkhabar waayahay asaarin hamzatulistifhaam ayaa laga hormariyey ictimaad ayaa shardi ah hamzatulistifhaam ayuu miaaliyey isagoo cuskaday waqis qiyaaso istifhaamkaasi wasfi kastoo istifhaamka laga hormariyey marfuuciisiina ku kaaftoomay ismi aahira intuu rafceeba damiir baarisa u qiyaaso wa ka istifhaamin istifhaam ayuu la mid yahay annafyu nafyi nafyi haddii laga hormariyana istifhaamkuu la mid yahay oo asaarin meesheeda haddii aad dirhi lahayd maa saarin daanina saarinta mubtada ay noqon lahayd daanina wuu ku kaaftoomi lahaa wa ka istifhaamin istifhaam ayuu la mid yahay annafyu nafyiga waqad yajuusu inuu bannaanaadaa suurowdaa naxwu faa'izun ulurashid yacnii wasfigii mubtada inuu noqdo bila ctimaadin buu ujeedaa isagoo waxa cuskani faa'izun kuwa liibaanaya weeye rashadi hanuunka kuwa u saaxiibka way liibaanayaan sidaa inay iska bannaanaatana way suurowdaa cinda alakfash waalkuufiyiin akfash iyo kuufiyiin ayaa bannaynaya waani mubtada wadalwasfu lkhabar infiisi walifraadi iqan istaqam waaani kan dambe ayaa mubtadaun mubtadaah wadaaka alwasfu ee wasfigana khabarun khabar weeye in istaqara wasfiga waa haddii uu sugnaado fii siwalifraadi mufradnimo waxaan ahayn haddii uu ku sugnaado ee in istaqara wasfiga haddii uu sugnaado ibqan mutaabiqan xaal uu yahay mid waafaqaya fii siwalifraadi mufradnimo waxaan ahayn ku waafaqayo halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi wasfiga mubtaduu noqonayaa marfuuciisuna ku kaaftoomi bishari wasfiga iyo marfuuca mufradnimo waxaan ahayn waa inayan isku mudaabaqaynin yacnii wasfigiioo taniya a ah marfuuciina taniya noqday wasfigiioo jamaca marfuuciisiina jamaca marfuucii ka dambeeyana jamac u yahay waxaan dhici karin wasfiga mubtada in laga dhigo marfuucana abar ee faacilun sadama sadal khabar laga dhiga laa yajuus waxayaan u bannaanayn wasfiga mar hadduu rafcinayo ismi daahir ah calaamatu taniya iyo calaamat ljamc in la geliyaa laa yajuuz faacilka axkaamtiisii aan mutamimka kusoo marnay waxaa ka mid ahaa sagaal xugumso musallahay lifaacilin tiscun khudii taakhiira warafca wadikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamina ka mid ahayd caamilka faacilka ku camalfalayo calaamatu taniya iyo calaamatuljamc waa in laga tahiraa qaaimaani azaydaani haddii aad tiro aqaa'imaani wasfigii waa taniya azaydaani marfuuca ka dambeeyana waa taniya qaa'imaani ayaa mubtadaa azaydaanina faacilkiisiyuu ku kaaftoomay icraabkaasi wax bannaan ma aha wuxuusanna u bannaanayn qaa'imaani hadduu rafcinaya azaydaani oo faacilnimo uu rafcinayo alifu taniyada in laga daayaa waajib ahaan lahayd oo la jarido aqaa'imun la yidhaahdo azaydaani mar haddii alifu taniye la sii geliyey calaamadu waxay u tahay wasfigani khabar muqadame inuu yahay marfuuca dambaana mubtada mu'ahar oo qaaimaani azaydaani markaad icraabi azaydaanida dambe ayaa mubtada ah qaa'imaanina waa khabar muqadam ah. icraabka in la mariyaa waajib sidaa waxaa khilaafaya qoladii akalulilbaraakiisa la dhihi jiray oo calaamatu tasniya iyo calaamatuljamaca milka sii gelin jire kuwaa qaa'imaani inay mubtada ka dhigaan azaydaanina faacil saddamasdaalkhabar ay ka dhigaan waa u bannaan tahay sideedana waxaa jira wasfi iyo marfuuc isdaba dhacay axwaasha ka suurowdoo dhan dabada marka laga maro labaatan suuraa ka suurowda qaabkay uga suuroobina waa sahlan tahay khudariina waxoogaa buu ishaaraya labaatankaa suura qaabkay uga suuroobi waxa weeye wasfiga shan xaalaa ka suuroobi karta marfuucana afar xaalaa ka suuroobi wasfiga shan xaalaa ka suuroobi kartaayo wasfiga mufrad inuu yahay way dhici karta qaa'imun uu yahay qaa'imun taniye inuu yahay oo qaa'imaani uu yahayna way dhici karta jamca tasxiixa inuu yahayna way dhici karto qaa'imuuna ama qaa'imaatu muanaf uu noqdo jamcu taksiir inuu noqdo qiyaamu la yidhaahdana way dhici karta wasfi mufradka iyo taniyada iyo jamca ay ku siman yihiin inuu noqdona waa dhici karto oo jariixun iyo sabuurun oo kale inuu noqdo shantaa xaalaa ka suuluuda wasfiga mufrad inuu noqdo taniye inuu noqdo jamcu tasxiix inuu noqdo jamcu taksiir inuu noqdo iyo wasfi jamac iyo taniye iyo mufradba ay ku siman yihiin inuu noqdo faciil bimacnaa mafcuula iyo wixii la mid a ah. waayahay marfuucana afar xaalaa ka suurowda afarta xaalay ka suurowdaa waa mufradnimo taniyanimo jamcu tasxiix iyo jamcu taksiir afarta ayaa ka suurowdaa marfuuca afartan shantii hore ku dhufo afar shan lagu dhuftay labaatan suurow labaatankaa suura afar qeyb ayay u qaybsamayaan afartaa qayb qayb waxaa laasim noqoni wasfiga inuu mubtada noqdo marfuuca ka dambeeyana marfuuciisiyo sadama sadal khabar uu noqdaa laasim qaybna wasfiga khabar muqadame inuu noqdo marfuucana mubtada mu'akhar inuu noqdaa laasim qaybna jawaasu amrayn weeyaanoo wasfiga mubtada in laga dhigo marfuucana sanda masada alkhabar looga dhigaa bannaan in laisdabamaryo marfuuca mubtada laga dhigo wasfigana khabar muqadam laga dhigaa bannaan qaybta afraadee u dambeeyaana mumtanicu lamrayn wey walaa mubtada iyo walaa khabar midna ma suuroobi wasfiga in mubtada laga dhigo marfuuca uu ku kaaftoo ma suuroobi karto cagsi oo marfuuca dambe mubtada in laga dhigo wasfigana khabar looga dhigaana ma suuroobi karto afartaa qeyb ayay u qaybsama afartaba ibnu caqiilka waxoogaa ishaarayaa in si fiican uusan u tawdiixinayn qaybta u hore wasfiga in mubtada laga dhigo marfuuca dabayaallana marfuuciisiyo sadda masadal khabar looga dhigay saddex suura weeye saddexdaa suura wasfigiibaa mufrad noqday marfuuciina waa taniya waa suuru qaa'imun azaydaani suurada labaad wasfigii ayaa mufrada marfuuciina waa jamcu tasxiix oo jamcu mudakarusaalim aqaa'imun azayduuna suurada saddexaad ee u dambaysa wasfigii ayaa mufrada marfuuciina wuxuu noqday jamcu taksiir saddexdaa suura waxaa laazimi wasfiga mubtada inuu noqdo marfuucana marfuuciisiioo sadama sadaal khabar uu noqdo saddexda suura aan ku celiyo wasfigaa mufrada marfuuciina wuxuu noqday taniya ama jamcu tasxiix ama jamcu tagsiir saddexdaa suura wey aqaa'imun azaydaani aqaa'imun azayduuna aqaa'imun azuyuudu saddexdaa suura waxaa laazimi wasfiga mubtada inuu noqdo marfuuca dabayaalana faacil sadama sadal khabar looga dhigo saddex suurana waxaa laazimi marfuuca mubtada inuu noqdo wasfigana khabar muqadama saddexdaa suura waa wasfiga iyo marfuuca mufradnimo waxaan ahayn haddii ay isku mutaabaqeeyaan wasfiga iyo marfuuciisii ayaa waxay isku waafaqeen mufradnimo waxan waa laba taniya wasfiga iyo marfuuciisa taniyaay isku waafaqeen aqaa'imaani azaydaani jamcu tasxiix ayay isku waafaqeen aqaa'imuuna azayduuna jamcu tagsiir ayay isku waafaqeen aqiyaamun azuyuudu saddexdaa jeer waxaa laazimi marfuuca dambe mubtada in laga dhigo wasfigana khabar muqadam ee laga dhigo waa qolada musanifku uu sheegayuu leeyaha waaani mubtadan wadal wasfu khabar infiisi walifraadi ibqan istaqar mufradnimo waxaan ahayn haddii ay isku mutaabaqeeyaan wasfiga ayaa khabar muqadam noqonaya marfuucana mubtada muakhar ayuu noqonay waa yahay waa mumtanicu lamrayn yacnii marada saddexaad waa mumtanicu lamrayn mar ayaan suuroobi karin wasfiga mubtada in laga dhigo marfuucana sada masada khabar looga dhigaa ma dhici karto cagsiyo marfuuca in mubtada laga dhigo wasfigana khabar muqadam laga dhigaana ma suuroobi karto mumtaniclamrayn wey lix suura waayo taasina lixdaa suura wasfigii ayaa wuxuu noqday taniya qaa'imaani wey marfuuciina wuxuu noqday mufrad jamcu tasxiix jamcu tagsiir waa saddex suura wasfigii ayaa wuxuu noqday jamcu tasxiix aqaa'imuuna marfuuciina wuxuu noqday mufrad ama taniya waa shan suura suurada lixaad ee u dambaysa wasfigii ayaa wuxuu noqday jamcu taksiir marfuuciina mufrad ayuu noqday lixdaa suura anaa mumtanicu lamrayn wey ku celiyo lix suura ayaa mumtanicu lamrayna lixdaa suura suurada u hore wasfigii ayaa wuxuu noqday taniya aqaa'imaani wey marfuuciina waa mufrad aqaa'imaani zaydun carabiyadaba kuma jiro waayahay wasfigii ayaa taniya noqday marfuuciina jamcu tasxiix ayuu noqday aqaa'imaani azayduuna asna mumtanic waay saddexaad wasfigii ayaa wuxuu noqday jamcu tasxiix marfuuciina jamwaxaan ujeedaa wasfiga ayaa wuxuu noqday taniya marfuuciina jamcu tagsiir yacnii saddex suuro ayuu wasfiga muana yahay wasfigio muana ah ayaa marfuucii mufrad uu noqday aqaa'imaani zaydu wasfigiioo taniye ayaa marfuucii wuxuu noqday jamcu tasxiix aqaa'imaani azayduuna wasfigiioo taniye ah ayaa marfuucii wuxuu noqday jamcu tagsiir aqaa'imaani azuyuudu saddexdaa suura waa mumtanic waxaa kaloo mumtanica wasfigii ayaa jamcu tasxiixa qaa'imuuna wey marfuuciina mufrad wey aqaa'imuuna zaydun carabiyadaba kuma jirto waa mare afraad mare shanaad wasfigii oo jamcu tasxiixa sidan qaa'imuuna ah ayaa marfuucii wuxuu noqday taniya aqaaimuuna azaydaani wax jira maaha iyaduna suura shanaad wasfigii oo jamcu taksiir ah wasfigii oo jamcu tasxiix ah suuradii aad sax jamcu taksiira aqyaamu marfuuci ayaa mufrad noqday aqyaamu zaydu taana ma jirto lixdaa suura waa mumtanicu lamrayn sideed suurana jawaazu lamrayn wey wasfiga mubtada ka dhig marfuucana sada masada alkhabar ama marfuuca mubtada ka dhig wasfigana khabarun muqadam jaaza wajaaza weeye sideed suura waa sahlan tahay wasfigii iyo marfuuciisii ayaa mufrad isla ah aqaa'imun zaydun araagibun anta can alihati mufrad bay wada noqdeen wasfiga mubtada ka dhig marfuucana sada basada alkhabar ama sida kale u dhig waa hal suura suura labaad wasfigii ayaa wuxuu noqday wasfi jamaca iyo taniyada iyo mufradka ay ku siman yihiin jariix weeye marfuucii waa mufrad waa taniya waa jamcu tasxiix waa jamcu taksiir waa yahay shan suura iyo suuradii horood haysay lix soo maaha wasfigii ayaa wuxuu noqday jamcu taksiir marfuuciina waa taniye ama waa jamcuwaa afar suuro horaan haynaan malaynaya wasfigii ayaa wuxuu noqday jamcu taksiir marfuuciisiina waa taniya jamcu taksiir taniya in looga qabraa dhib kuma jiro ilaa aqalul jamci baa waa mukhtalafa marka horeba bacdii carabta ka mid ah aqaluljamci waxay u yaqaanaan inayn aba marka jamcu taksiir wasfigiioo noqday marfuucii inuu noqdo taniya ay dhici karta aqiyaamun azaydaani wasfigiioo jamcu taksiir ah wasfigii ee marfuucii inuu noqday jamcu tasxiix aqiyaamun azayduuna wasfigiioo jamcu taksiira aqiyaamun marfuuciina jamcu taksiir inuu noqdo sideeddaa suurana jawaazu amrayn weeyaanoo wasfiga mubtada ka dhig marfuucana sadamasada alkhabar ama marfuuca mubtada ka dhigoo wasfiga khabar muqadam ee ka dhig jaaza wajaaza wey labaatankaa suura ayaa ka suurowdaa labaatankaa suurana ma sii dhib badna ibnu caqiilkana waa qoraya kudarigana waxoogaabu ku daraya ma sii dhib badna waa la keeni karaya insha allah waaani kan dambe ayaa mubtadaun mubtadaah wadaaka alwasfu ee wasfigana khabarun khabar weeye in istaqarra wasfiga waa haddii uu ku sugnaado hadduu sugnaado tibqan mutaabiqan xaal uu yahay mid marfuuca waafaqaya fii siwalifraadi mufradnimo waxaan ahayn ku waafaqayo yacnii taniyay isla noqdeen jamcu tasiix bay isla noqdeen jamcu taksiir waxa haddii ay isla noqdaan marfuuca dambea mubtadaa wasfiga hormarayna waa khabar muqadama saddexdii suuro weeye warafacuu mubtadaan bilibtidaa kadaaka rafcu khabarin bilmubtada warafacuu way rafciyeen mubtadaan mubtada bilibtidaa'i ayay ku rafciyeen wa rafcu khabarin khabar rafcintiina bilmubtada'i mubtaduu ahaadee kadaa xaaluu kaa hore la mid yahay mubtada marfuuc weeye khabarna marfuuc weeye waana mutafaq arrinkaa bayna naxwiyiin waa yahay caamilka ku camalfalayae rafcinaya muxuu yahay waa mukhtalaf afar madhab ayaa la isugu musanifkana uu maray basriyiin madhabkoodana ah waa mubtadaha waxaa rafcini ibtida caamil macnawi ayaa rafcini ku bilaabashada hadalka lagu bilowdoon waxba laga hormarinin caamil lafdioo laga hormariyey usan jirin taasaa rafcini waa caamil macnawi oo caqliga lagu garanayo khabarkana caamil lafdi ayaa rafcini oo mubtadaha rafcini waayahay madhabka ayaa ugu sahlan madhab labaad waxa weeye mubtadaha ibtidaa rafcine khabarkana ibtidaa rafcine labadaba ibtidaa rafcine madhab saddexaad mubtadaha ibtidaa rafcine khabarkana ibtida iyo mubtada wada socdaa rafcine madhab afraad mubtadaha ibtidaa rafcine khabarkana mubtadaha khabarkaa rafcine khabarkana mubtadaha rafc taraafaca baa la yidhahdaa waa israfcisteen afartaa madhab baa ku jira saddexda kaleoo idil hilfaha loo qaadi waa la bushini waxaa badbaadayaa oo keliya mubtadaha ibtidaa rafcinee khabarkana mubtadaha rafcin haddii la yidhaahdo mubtadaha ibtidaa rafcinee khabarkana ibtidaa rafcini waxaa lagu bushini bilowga horeba ibtidaa waa caamil daciif oo macnawi ah caamil qawi xoog badan oo lafdi ah wax camalfalaa ficli baa ugu xoog badan ficli laba marfuuc inuu qaataa wax dhici kara maaha biayri tabciya taabicnimo inuu ku qaato mooye faacilkiisa mid lagu soo cadfay ama laga bedelo axsaasa oo meesheeda laakiin laba marfuucoo isdaba yaallaa ficli uu wada rafcini wax dhacaa ma aha caamilkii ugu xoog badnaa cawaamisha ayaan rafcin karin laba marfuuc caamil macnawi ah laba marfuuc buu rafcinaya wax la dhegaysan kara ma aha waayahay mubtadaha ibtidaa rafcini khabarkana ibtida iyo mubtada wada socdaa rafcini hal macmuuloo laba caamilla ka dhalani taasna taana wax jira maaha mubtadaha khabar ayaa rafcini khabarkana mubtadaa rafcini caamil eh, macmuulkiisa caamil ayaa ka dhalani mubtada khabarka isagaa ku camalfali khabarka uu ku camalfalayaa asna ku camalfali eh, taa waa arrin adag sidaa waxay dhici kartaa oo keliyoo la ogol yahay camalka hadduu iskhilaafsan yahay oo ay dhici lahayd macmuulka caamilka sida uu ugu camalfalay si ka bedelan haddii loogu camalfalo way suuroobi karta oo ayan maa tadcuu falahu asmaa lxusna ayan waa mafcuul muqadama tadcuu mafcuulkeedii wey tadcuuna waa ficlu shardiyo way jasmisan tahay oo waxaa jasmina ayu ayanta tadcuu bay jasmisay ayantana waxaa nasbinayaa tadcuuda ay jasmisay waa isku camalfaleen waase la ogol yahay marba camalka hadduu kala bedelan yahay oo jasme iyo nasbay isugu camal faleen amaa way israfcinayaan hal shaqay iska wada qabanayaan taa wax suuroobi kara maaha waayahay dhammaanna muxuuga kala dhigo waxaa ugu xoog badan madhabka musanifka uu maray mubtadaha ibtidaa rafcini khabarkana mubtada rafcini warafacuu way rafciyeen mubtadaan mubtada waxay ku rafciyeen bilibtidaai ibtida wa rafcu khabarin khabar rafcintii bilmubtadai mubtada lagu rafciyaana kadaaka kaa hore ayuu la mid yahay oo basriyiin xaggooda ayuu ka sugnaaday oo rafacuu wawdeeda loo celiyo basriyiin walkhabaru ljuzu lmutimu lfaa'ida kallaahu barun walayaadi shaahida wlkhabaru khabarka aljuu juz weeye almutimu dhammaystiraya alfaaidata faaidada dhammaystiraya wadalika kallahu barun walayaadi shahidatu mubtada tacriifintiisii iyo wixii ku camalfalayay ayuu ka soo baxay mubtada nakira ma noqdaa iyo ma la xadfi karayaa iyo arrinkaasna wuu soo wadaayo wuu keeni doonaa insha allahu tacaala wuxuu galay haddeer khabar iyo tacriifintiisii iyo aqsaamtii wuxuu leeyahay kabar waa juz faa'iidada dhammaystirayo mubtada marka loo geeyo jusga ay faa'iidada ku dhammaystirmato oo khabarka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa maxadulfaa'ida faa'idada meesha ku dhacaysa wey mubtadaha waa maxkuumun calayhi kii wax lagu xukminayo waa musnadu ilayhi khabarkana waa maxadulfaa'idati faaiidada meeshay ku dhacaysay oo jumladan mubtadaha iyo khabarka iska saaran faa'iidada ay wadeen la fahmayo khabarkaa laga fahmaa zaydun qaa'imun qaa'imun haddaadan ku darnini zaydun de waxba ma aada faa'iidaynin qaa'imun marka aad ku darto ayaad wax faa'iidaysay oo faa'idada meesha ay ku dhici qaa'imunta dambe weeye waayahay sidaa ayuu u jeedaa musanifka laakiin waxoogaa qusuur ayaa ku sugnaaday qusuurkaasina waxa weeye walkhabaru ljuzu lmutimu lfaa'ida maca almubtada inuu yidhahda yahay juz faa'iidada dhammaystirayo mubtada marka loo geeyo jusgaasaa khabar ah haddiise macal mubtadai aan lagu darinoo sida musanifku uu maray la maro hee juz kastoo faa'iido dhammaystiraa mubtadkhabar maaha faacilkaba waa juz faa'iido dhammaystirayo naa'ibulfaacilka waa juz faa'iido dhammaystirayo macal mubtada'ina faa'iide ma dhammaystirayaane macal ficli bay faa'iide dhammaystirayaan marka macal mubtada'i in lagu daraa fiicnayd bushigaa waxoogaagaa yar musanifka la bushinayo iyo ibnu caqiilka raxmatullaahi calayhi lafti wuxuu ku sharxayaa beytkan marka uu sharxayo min awal ilaa aakhir bushin uu musanifka bushinayuu ku sharxi oo uu leeyahay macaabr macal mubtada inuu yidhaahda ay ahayde sidani faacilkiiyay ka dhaxaysa iyo arrimahaasu ku sharxi wlkhabaru khabarka aljuzu juz weeye almutimu dhammaystiraya alfaaidata faa'iidada dhammaystirayo wadalika kallaahu alle barun baarin wey muxsin wey walayaadii nicmooyinka uu shubayana shaahidatun markhaatibay ka tahay allaahu mubtada barun waa khabar bari inuu khabar yahay waxaa lagu garanayaa faa'iidadu dhammaystiray mubtada marka loo geeyey walayaadii shaahidatunna waa lamidoo shaahidaa khabar ah wmufradan yaati wayaati jumla xaawiyata macna aladii siiqat lah wain takun iyaahu macnan iktafaa biha ka nutqi illaahu xasbii wakafa yatii khabarkii wuu imaanayaa mufradan xal uu mufrad yahay wayatii uu imaani jumlatan xal uu jumla yahay jumlada oo xawiyatan koobaysa macna ladii kii macnihii siiqat jumlada la kaxeeye lahu mahga wa in takun jumladu haddii ay tahay iyaahu khabarkii macnan xagga macnaha iyaahu mubtadihii haddii ay tahan ujeedaa macnan xagga macnaha iktafaa wuu kaaftoomi bihaa jumladuu ku kaaftoomi kanudqiya allaahu xasbii weeye khabarka ayuu musanifka wuxuu u qaybinayaa mufrad iyo hayrulmufrad mufradkii baabkan marka la joogo mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baabkan iyo siladii aan soo marnay iyo xaalo iyo nacti iyo waxaasoo dhan isku waxbaa loo yaqaanaa mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waxaan jumlo ahayn jumlana aan shabihin waa yahay khabarkii wuxuu noqdaa mufrad iyo hayrulmufrad mufradka wuu keeni doonaa musanifkee hayrulmufrad yaa laba u qaybsamaa jumla iyo shabiihun biljumla shabiihun biljumla wuu soo wadaayo uu keeni doonaa khabarka hadduu jumla noqdo horta khabarka marka uu jumlo noqonayo saddex shardi ayaa loo shardiyaa khabarka jumla laga dhigayo jumlada khabarka noqoni saddex shardi waa in laga helaa awalan jumlada khabarka noqoni jumla nidaa'iya waa inayan ahayn jumla munaada wuu u horeeyaa weligeed khabar ma noqon karto zaydun yaa akrama annaasi wax bannaan ma ah koow jumlo nidaa'iya waa inayaan ahayn jumladu labaa saddex xaraf midna waa inaan lagu bilaabin laakiin iyo bal iyo xataa saddexdaa xaraf waa inaan lagu bilaabin shardi labaad wey shardi saddexaad jumlada raabit waa inay wadatay saaba taa tilmaamaya saddexdaa shardi jumladii laga helaa khabar noqon karta saddexdaa shardi shardiga hore jumladu waa inaya nidaa'iye ahayd shardiga labaad saddex xaraf mid ka mida ah waa inaan lagu bilaabanin laakiin iyo bal iyo xataa shardiga saddexaad haba midgu inay wadato waayahay jumladaa shuruudaa laga helay khabarka noqonayso yaa laba u qaybsanta jumlada macno ahaan marka aad eegto mubtadihii laftiisa in ay tahay iyo inayan ahayn labadaa mid umuy mubtadaha laftiisii haddii ay jumlada noqoto macna ahaan wax raabid ay u baahanta lama arko waayahay jumladana mubtadaha laftiisii waxay noqon karta jumlada maqsuudun bilafdiha marka ay tahay miaalku musanifka miaaliye wey jumlada lafdigeedaba loo qastaya mar haddii lafdigeeda loo qastaya daahirkay jumlo oga eg tahay xaqiiq ahaan waa mufrad oo ilaa lafdigeeda loo qastay mufrad ahaan bay noqoni waayahay sida kelimatulikhlaasi laa ilaaha ila allah ama kelimatu tawxiidi laa ilaaha ila allah baa tiri kelimatu waa mubtada khabarkii ah wey laa ilaaha ila allah laa ilaaha laadii tacmalu camala inna iyo ismigeedii iyo khabarkii iyo waxyaaba badanoo isdaba wato jumlay u eg tahay laakiin jumladani daahirkay jumlo uga eg tahaye xagga macno ahaan mufrad weeye oo waxay ka dhigan tahay kelimatu tawxiidi haada lafd towxiidka kelimadiisa lafdigan weeye adoo dhahay la mid tahay waayahay afdalu maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah haada lafdu buu ka dhigan yahay waxaa kaloo jumladu noqon kartaa mubtadaha laftiisa mubtadaha hadduu damiiru shani yahay mubtadaha hadduu damiiru shani noqdo jumlada looga khabrayaa raabid uma baahno waayo damiiru shanigay fasiri jumlada mar haddii ay fasiri marjicna ay u tahay khalaas weeye wax raabid ay u baahan tahay lama arko qul huwa allaahu axad weeye labadaa jeer wixii aan ahayn ama halkaa jeeroo jumladii khabarka noqotay xagga macnaha mubtadihii haddayan noqonin raabid inay wadataa jumlada shari allaazim raabidkana wuxuu noqon karaa afar shay mid u damiirulgayba u asarsan damiir maxduuf iyo madkuun midkuu doonaa ha noqdee inuu raabid noqdo waa sida asalka ah zaydun qaama abuuhu haadaasi ayaa raabid ah taasaa u asalsan aaniyan ismulishaaroo la ishaarayo mubtadihi isna waa noqon karaa raabid wa libaasu taqwa dalika khayru libaasu mubtada daa mubtada labaad khayrun mubtadaha labaad ayuu khabar ka yahay jumladan daalika khayrun mubtadihii horay khabar ka tahay waayo raabidkii awen daa ismul ishaarahan ayaa wuxuu ku dhacayaayoo la ishaarayaa mubtadihii libaas ahaa waayahay raabid saddexaad waxaa noqon karaya mubtadaha laftiisii in la soo celiyo mubtadihii baabad soo celcelisay alxaaqatu balxaaqa alxaaqatu waa mubtada maada mubtada labaad weeye alxaaqatu mubtadaha labaad ayuu khabarka yahay mubtadaha labaad iyo khabarkiisoo iswatana mubtadihii horuu khabar uu yahay raabidka jumlada rabdinaya awey mubtadihii hore laftiisii ayaa jumlada dambe ku jira oo jumladan dambe khabarka waa mubtadihii hore lafdigiisi malxaaqatu raabid afraad waxaa noqon karaya cumuum yacnii jumlada waxaa ku jira lafdi caam ah lafdigaa caamkaena afraadda soo gudageli mubtadihii baa ka mid ah zaydu nicma arajul baa tiri zaydu nicma alla wanaag badana arajulu nini wanaag badana zaydun mubtada nicma ficil maadi arajulu faacil jumladu iswadataana mubtadahay khabar ka tahay raabidkii awi arajulu asha ku jirtaa listiqraaqi lafraada asha istiqraaqa faa'iidaysa jinsiyadana cumuum bay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa macnaheeda waxa weeyaan zaydun mubtadihii ahaa afraada ragga la ammaanaya mid ka mid ah weeye mar haddii mid kamida uu yahay cumuumka uu soo galay cumuumkaasaa raabid u noqon karaya afarta ayaa raabida noqota damiir markuu raabid noqonaya maxduufna waa noqon karaya madkuurna wuu noqon karaya waxaa kaloo dhici karta jumladan khabarka ah damiirka inuu ku dhex jiro jumlada inuusan ku dhex jirin ee jumlo kaleoo jumladan ku xiran inuu damiirka ku dhex jirana wax suuroobi kara weeye waxyaaba saasaa jira waa khabarkii mufradan xaal uu mufrad yahay wa wayaatii khabarkii uu imaani jumlatan xaal uu jumla yahay jumlada oo xawiyatan koobayso macna aladii mubtadihii macnihii siiqat jumlada la kaxeeyey lahu mubtadaha loo kaxeeyey wa in takun jumlada haddii ay tahay iyaahu mubtadihi macnan xagga macnaha iktafaa mubtadihii wuu kaaftoomi bihaa jumladuu ku kaaftoomi raabid buu ka kaaftoomi wadaalika ka nudqii nudqiida waa mubtada allaahu mubtada labaad xasbii mubtadaha labaad khabarkii weeye jumladana mubtadihii hore khabar u tahay raabitna uma baahna waxayaan ugu baahnayn allaahu xasbii maqsuudun bilafdiha weeye oo loo qasdayaa ismi mufradah weeye xaqiiqa ahaan lafdigay uga eg tahay jumla laakiin xaqiiqa ahaan waa mufrad oo waxay ka dhigan tahay nudqii hada lafdi waxa aan ku hadlaya waa lafdigani nudqii anigu hadalkay allaahu alle xasbii kan igu filan weeye wa kafaa waa ku filan yahay wlmufrad ljaamidu faariqun wain yushtaqa fahwa duu damiirin mustakin wlmufradu mufrad aljaamidu jaamid faariqun faariq weeye wain yushtaqa haddii la ishtiqaaqdo fa huwa mufradka duu damiirin damiir mid u saaxiibe weeye damiirka oo mustakinin qarsoon waayahay khabarkii wuxuu u qaybsamaa mufrad iyo hayrulmufrad hayrulmufradka jumla iyo shabiihun biljumla jumladii wuu ka soo hadlay musanifka shabiihun biljumlana wuu soo wadaa mufradkiibuu qaybiyey khabarka marka uu mufrad yahay ayaa wuxuu u qaybsamaa laba qayb mushtaqun iyo hayru mushtaqin khabarka inuu mufrad mushtaqi yahay iyo inuusan ahayn mushtaq naxwiyiinta istilaaxooda iyo sarfiyiinta istilaaxooda kala bedelan naxwiyiinta istilaaxoodii buu maanta u jeedaa oo naxwiyiinta mushtaq waxay u yaqaanaan maa siiqa min almasdari lidalaalati calaa muttasifin bihi maa siiqa min almasdar masdar wixii laga keeno maxaa looga keenay lidalaalati calaa muttasifin bihi masdarkaa ciddii ku sifowday in la istusiyo waa yahay kaasay waxay u yaqaanaan mushtaq sarfiyiintana mushtaq waxay u yaqaanaan maa siiqa min almasdar maa siiqa min almasdar lidalaalati cala adaati masdar wixii laga keenoo daatana tusinayo daata tusinayo marka la yidhaahdo daatadaasi daata masdarka macnihiisa ku sifowday ha noqoto ama yayan ku sifoobin yacnii daaribun lafdigani naxwiyiinta mushtaq bay u yaqaanaan sarfiyiinna mushtaq bay u yaqaanaan waa isku waafaqsan yihiin waxayna mushtaq ugu yaqaanaan daarib wasfigani masdar min adarbi buu ka yimid wuxuuna tusinayaa darbigaa ciddii samaysee ku sifowday oo garaaca samaysuu tusin waayahay daatadii samaysay maadaama uu tusinayo naxwiyiintu mushtaq bay u yaqaanaan sarfiyiintana mushtaq bay u yaqaanaan oo daatana wuu tusinayaa masdarna wuu ka yimid daarib marka la yidhaahdo mar maa zaydin ramaytu mar maa zaydin lafdigan mar maa ah waa darfulmakaan darfulmakaankan miimiga ah naxwiyiin mushtaq uma yaqaanaan sarfiyiinse mushtaq bay u yaqaanaan sababka naxwiyiin mushtaq ayaan ugu aqoonin marmaa masdar buu ka yimi ha ka yimaadee masdar daata ramyigan ganitaankan ku sifowde ma tusinayo meeshii ganitaanka uu ku dhexdhacayuu tusinhay ee ma tusinayo daata ramigan iyo garitaanka samaysay ama lagu sameeyey waayahay mar hadduusan tusinaynin tacriifkoodii horena uu ahaa maa siiqa min almasdar wadalla calaa muttasifin bihi daata ku sifowde tusinayso daata ku sifowde mar hadduusan marmaa tusinaynin mushtaq nafyiin uma yaqaanaan sarfiyiinse mushtaq bay u yaqaanaanoo siiqa min almasdari masdar wixii laga keenay wadalla calaa daatihi daatana tusiyey daatadaa ha sifowdo ama yeeyeen sifoobin sida ayay ku wadeen hee marmaa masdar buu ka yimid oo min alramyi ah daatana wuu tusinayaayo meeshii la ganay makaankaheed ayuu tusin ka ismulmakaan iyo ismuzamaan iyo ismulaalle iyo mushtaq bay u yaqaanaan sarfiyiin naxwiyiinse mushtaq bay yaqaanaan musanifka mushtaq uu halka ku sheegayana waa mushtaqii naxwiyiinta ee macno laga keenay ama wasfi laga keenay masdar isla markaa daata ku sifoobaysana tusinayo ka ayuu u jeedaa haddaba mufradkii wuxuu noqonayaa mushtaq iyo hayru mushtaq mushtaq hadduusan ahaynay jaamid yahay mufradka saddex madhab ayaa la isugu khilaafsan yahay musanifka madhabkii waxa weeyaan khabarka hayrulmushtaq ee jaamidka ah wax damiire kuma astuuma oo haddii aad tidha zaydun akhuuka zaydun mubtada akhuukana waa khabar wax damiiroo ku asuranna ma jiro waayahay madhabka musanifku waa kaa kuufiyiin madhabkoodoo kisaa'i imaamu u yahayna waxay leeyihiin eh, jaamid oo dhan damiir baa ku asturan jaamid oo dhan isagoo la kala qaadin mar hadduu khabar dhaco damiir ayaa ku asturan kuufiyiin ayaa waddadaa mariyay basriyiinna way tafsiiliyeenoo waxay yidhaahdeen jaamidka macna almushtaq haddii uu wato macna almushtaq u tusinayo damiir ayaa ku astura hadduusan tusinayninna damiir kuma asturna macna almushtaq waxay u jeedaan hadduu tashbiih tusinayo hadduu nisbe yahay oo yaa u nisbe la geliyo haddii la tasqiiriyo waxyaabahaasi mushtaqnimuu yar tusinaya mar hadduu mushtaqnimo yar tusinayo khalaas waaye damiir ayaa ku asturanoo zaydun asadun baa tiri asadun tashbiih buu tusinayaayo damiir ayaa ku asturan zaydun shaaficiyun baa tiri shaaficiyun nisbaya uu nisbu wataayo damiir ayaa ku asturan ayay leeyihiin waxaa la mida ah haddii la tashiiriyo zaydun rujaylun zayd waa wiilyam waa nin yar isna damiir ayaa ku asturan bay leeyihiin hadduusan macnaa wasfin daminisnaynay usan tusinayninna jaamidku wax damiira ah kuma asturno waddadaana waxaa mariyey basriyiin mushtaqa kuu yimid mushtaqa ismi daahira hadduusan rafcinin ama damiir baarisa ah, hadduusan rafcinin damiir ayaa ku asura warkale ma jiro asuur zaydun qaa'imun qaa'im ee ismi faaciloo khabar dhacay weeye waana mufrad damiir baana ku asturan uu rafcinayo huwa ah zaydna uu noqonayo hadduusan ismi daahira rafcinin ismi daahiraad u rafciyo dee waxa kuwa asure zaydun qaa'imun ghulaamaahu baa tiri qaa'imun waa khabar ghulaamaana faacilkiisi weeye mar hadduu faacilkii ismi daahira u qaatay waxba kuma astura waka baydkani wuxuu gogoldhig u yahay beedka soo socda wa abrisanhu mutlaqan xayu tala damiirka wuu ku asturan yahay mushtaqa uu leeyahay ayaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo baalis ka dhigoo damiirka bannaanka keen oo asturnidii iyo qarsoonidii inta aad ka saarto damiirka bannaanka u soo saar sidaa inuu yidhaahduu doonaya marka intuusan sidaa kuu sheeginaya wuxuu doonayaa inuu ku baro marka uu damiir asturan yahayoo bannaanka in la keeno ay noqon doonto iyo marka uusan asturnayn wlmufradu mufrad mufradkii aljaamidu jaamidka ahaa faariqun mid maran weeye wax damiira kuma qarsoona wain yushtaqa mufradka haddii mushtaq laga dhigo fa huwa mufradka mushtaqa ah duu damiirin damiir mid u saaxiibe weeye damiirka oo mustakinin qarsoon wallahu aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك